bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu ala rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaahu ama bacd waa cashirkeennii labaad waxaanan joognay sanadkii koowaad ee hijrada cashirkii shalay dhalashadii ilaa nabi laga dhigay iyo saddex iyo tobankii sana nabigu sala allahu calayh ali wasalam uu maka joogay ee dacwada wadeeyo cashirkeennii ahaa inta dambe dhammaanteed waxay noqon doontaa madiina iyo xaaladihii kala duwanaa ee muslimiintu la kulmeen iyo dhacdooyinkii xilliyadaa dhacay ayay noqon doontaa waxa uu yihi musanifku asanatu aluulaa min alhijra sanadkii u horeeyey ee koobaad ee hijradii nabiga sala allahu caleyh alih wasalam markuu madiina u wareegay iyo waxyaabihii dhacay wa fiiha tiscata cashara xadaan sagaaliyo toban arrimood ayaa dhacay oo uu ka soo qaatay dabcan waxaa dhacay sagaaliyo tobanka way ka badnaayeen fii rabiici lwal bishii mawlid min hadihi sana sanadka koobaad ah haajara rasuulu llahi sal ly salam min makkata ila almadiina yuu nabigu u dhoofay ama u wareegay ama uga qaxay maka oo madiine uu aaday dabcan sanadka islaamkii bisha wuxuu ka bilowdaa muxaram carabtuna bisha muxaramun bay ka bilaaban jirtay marka bisha muxaram iyo safar labadaa bilood baa tiriyay bishii saddexaad ee sanadkaa lagu jiraa sanadkao dhan waa la yska tiriyaa xilligaasay xilliga nabiga loo ogolaa sal salam ee safartii dheereed ee dhibka badnayd iyo caydhsigii la caydhsanaye la raadinayay uu jidkaa maray sala allahu caleh ali wasalam wa fii hadihi sanati isla sanadkaas ayuu nasala degay sala allahu calayhi wasalam biqubaa qubaa waa masaajid ka mida masaajidda madiina waana halkii nabigu uu ku degay markii u horreysay madiina uu halkaas ay saxaabadiisu u badnaayeen waana masaajid fadli badano nabigu maalin kastaoo sabtia ah wuu aadi jiray waa kusoo tukan jiray haddana magaalada bartankeeduu ku yaalaa wuxuuna soo xigaa jidka maka laga galo maka markii laga baxo ee madiine la galayo magaalada weyn markaad usii dhaadhacday xaafadaha kor aad daafto masaajidda ugu horeeyaee kaa hor imanayuu ku jiraa marka waa iridii laga soo gelaya magaalada dabcan sawirka magaalada buuraba weyn baa hareeraha ka ah mujtamac qabaa'il ay ahaayeen reerreer baa loo kala deganaa halkaa ree hebel baa jiray dhinaca ree hebel baa dhinaca ree hebel baa wafiiha isla sanad wabanaa wuxuu dhisay nabigu masjida qubaa masjid ugu nabigu dhisay sala allahu calayh alih wasalam oo meel lagu tukado asaas ahaan la laysugu yimid masjidu qubaa buu ahaa waxoogay maalmo ayuuna joogay inta aanu u wareegin halka masjidkiisu ka dhisan yahay sala allahu caleyh wasalam waxsaa usii kale fog ma aha waxaa gaaban loo kala lugayn karo wa fiiha isla sanadkaasu salla aljumucata tukaday xiina irtaxala markuu ka soo rartay kasoo guuray min qubaa uu ka soo guuray ila almadiina marka xilli hadda madiina isla wada yihiin laakiin madiinadu inta hoose ee magaalada waagaa la dhihi jiray ama innagu hadda sida magaalooyinka inna waa xaafad inna waa town meesha halka masaaj ku yaalla townka ama bartamihii magaalada ahayd nabigu halkaas markuu soo aaday buu tukaday sallaaha wuu tukaday fii ariiqihi jidkii uu soo socday oo bibanii saalim ola bani saalim la yidhahdaa meeshay deganaa halkay deganaayeen marka la marayo halkaasay jumcadii ku qabatay halkaasuu ku tukaday wa hiya awalu jumucatin jumcadii ugu horrayso oo uu tukaday nabigu sal slam isagoo horti hal marbaa jumcada lagu tukaday oo nin geeriyoodo geeridiisuna iman doonto odayaasha madiine ka mid islaamay ascad ibni zuraara la dhihi jiray baa abaabulay jumcadao afartameeye qof bay ku tukadeen maalinkaas wa awalu khubatin waa khudbadii ugu horreysoo khatabahaa filislaami islaamku uu khudbeeyey nabigu markii uu maka joogay dee meel la ysugu iman karo jumco lagu tukan karo fadhi lagu qaban karaa ma jirin xaalad adagoo duruuf iyo nabadgelyaha lagu noolaa wa fiihaa isla sanadka gudihiisa yuu nasala degay sala allahu calayhi wasalam bidaari abi ayuub abu ayuub alansaari nabiga reer awowgii xagga aabbihii reer abtigood qoys ahaan buu ugu dhowaa markii uu quba ka soo guuray nin waliba oo qaybtii hoose madiina loo socday ahayd in nabiga sida gurigiisa uu ku soo deguu jeclaa marka waa la isku qabqabsaday oo waxaa la yidhi anigala soo deg anigala soo deg anigala soo deg nabigana dee gurigama sii dhisnayn hashi u saarnaa marka wuxuu yidhi dacuuha fa inahaa ma'muura xag alla amar ka haysataaye ilaa iyadaa meel fadhiisan doontee daaye say u soo socotay guriga abu ayuub oo halka masaajidku hadda yahay agtiisa ahaa iyo iska hor fadhiisatay abu ayuub halkaa markay fadhiisatay nabigu gurigiisuu ku degay sal l gurigiisu laba dabaq buu ahaa dabaqa garoonka flooga ee koobaad iyo fast floog ahaa nabigu maadaama dad badan u imanayaan sala allahu caleyh ali wasalam kan hoose inuu iska dego u jeclaa laakiin abu ayuub baa wuxuu yidhi intaad degto anu korkaaga saaraan maayo kor deg adigu halkan hoosena ciddaa doonta ku qaabil wa fiiha isla sanadkaas ahayd waxani waa maalmo gudahood maalmihii horreeya nabigu yimid wixii dhacaya wa fiiha sanadkaas dhexdeeduu banal masjid annabawiya dhisay iyo walxujuraat qolalkii ay xaasaskiisu degi doonaan markii dambe halka masaajka laga dhisay meel beer ay ahayd beertii ay ahaydna caruur agoona lahayd markii nabigu calai salaam waxyigu yimid ee layidhi halkan masjid ka dhig wuxuu yidhi dadkii lahaa ha la raadiyo waxaa la yidhi waa idinka gadanaynaae qiimahaad rabtaan sheegta waxay idhaahdeen maya waan sadaqaysanaynaa wuxuu yidhi hadda sadaqa maoo sadaqada marka adigu maagtay ku fiicanta hadda waa layidhi indul degaye qiimo sheegta qiimhii baa lagaga gaday halka waxaa laga qaatay danta guud hadday gurigaaga soo gashay iyo dhulkaaga waa lagaala wareegi karaa adigana laakiin waxay u dhigmaan inaad heshaad xaqu leedahay ilaa iyo hadda masaajida maka iyo madiina waa la waasiciyaa dadka guryahooda ay soo gaadhaanna lacaga badan baa la siiyaa oo xataa suuqa ka qaalisan baa la siiyaa maalinkaa hadduu nabig al slm ka qaadan lahaa qoladaas oo waxba la siinin dadka guryahooda dowladuhu way iska dhici lahaayeen danta guud baa soo gashay jid baa soo maray inta la yidhahda sax haddii danta guud looga maarmi waayo waa lagaa qaadan karaa laakiin wixii waxaagi waa in lagu siiyaa wa fiiha isla sanadkaasu aslama islaamay xabrulyahuudi yuhuud ninkii ugu cilmi badnaa ay ka dambeeyeen madiina oo la dhihi jiray cabdulaahi bnu salaam isagana markuu nabiga u yimid ee u arkay dhowr jeer buu ku soo noqnoqday taliya quba intuu joogay markii dambuu islaamay markuu islaamay buu nabigu wuxuu ku rasuulka ilaahayow nimanka reer yahuuda waa niman dhagar badan oo been badan oo been abuur badan oo dacayad badan inta aynan ogaanin inaan islaamay meel halkan qolkan luuqan intaan galo ood iyaga uu yeedha iga warayso sidii buu nabigu yeelay uu yeedho ka warrami dhi cabdullaahi bn ibsalaam waxay dhaheen annagana inta joogta isagaa noo diinta iyada noogu badiyo noogu aqoon badan dadkii horee tagay ee naga horreeyeyna aabbihii baa diinta looga dambeeyey oogu aqoon badnaa wuxuu yidhi ka warama haduu islaamo ilaahay baa ka badbaadinaya dheh ma islaamiyo wuxuu yidhi wuu islaamay ninkii cabdulaahi ahaa iska islaama kaas waxay ma jirta beentaa wey wuu soo baxay oo wuxuu yidhi war anugu waa islaamay ashhadu an laa ilaha illah axmad rasuulullah waxay dhaheen intayadan joogtay isagaa noogu jaahilsan abihi baa dadka ugu jaahilsanaan jira isagaana noogu khaainsan aabihii baana dadka ugu khaainsanaan jiray isltaagnidii wayogow islaalkii waay wuxuu yidhi dheh soo kuma dhihin kuma dhihin buuri nimankani waa niman noocaasa soo kuma dhihin wa fiiha isla sanadkaasaa bacaa nabiyu uu cidiray sala allahu calayhi wasalam ilaa banaatihi gabdhihiisii marka ku dambeeyey iyo wa zawjatihi sawdata binti zamca iyo xaaskiisii sawda wuxuu u diray zayd bna xaaria iyo wa abaa raaficin abu raafic wuxuu qabay gabadha nabigee zaynab zayd ibnu xaariana waagii hore waxaa la dhihi jiray zayd ibnu muxamed ilaa suurat laxzaab ay soo degtay abayowad ugu yeedha fa xamalaahunna waa ka soo qaadeen min makkata ila lmadiinati bay keeneen maa cadaa zaynab zaynab xaaskii abuu raafic ahayd oo markaa duruufi u diiday maahane intii kale soo rareen rarkaana dee waa rar la qarinayo oo tuugaa waa la colloobay reer makana dagaal baa soo socda in ilmihii iyo caruurtii ay ku dhex deganaadaan waana la dagaalamina dee meesha kuma jirto ninkan waan la dagaalami waan dili waan isdilaynaa caruurta iyo haweenkuna way dhexdeganaani dee meesha kuma jirto saas dagaal baa soo socda intaanu kululaanin buu nabigu tartiib dadka ha loogala soo baxa meesha oo reerka iyo caruurta iyo waxeenna aan ka soo daldalanno bay siyaasadu ahayd hadda laakiin waxaad iska arkaysaa ninkii wuu baxayaa dagaal buu aadayaa haweenkiiiyo carruurtiina uu kaga dhex tagayaa la dagaalamaya markaasuu haddana dagaal ku qaadaya subaxa dambe haweenkiiiyo carruurtii waa la xidhxidhayaa dii carruurta waa la layn dumarka waa la kursan wixii rabaa lagu samayn sidaas sida saxdaa maaha waxaa kaloo halkan laga gartay safartu hadday safar lagama maarmaana tahay sidan gaala laga cararayoo kale maxram uma baahna oo gabdhaha nabiga maxram lama socon xaaskiisa sawda maxram lama soconin zayd iyo aburaafic midnana maxram uma ahayn halkaa waxaad ka garatay haday safartu lagama maarmaan tahay ama dhul gaalaa laga qaxayaa ama naf baa lala cararayaa ama qofku wax daruuraad uusan u joogi karin ama ka joogi karin baa qabsatay hadii la helana wanaag hadaan la helinna hadii la helo dadun jidka lala mari kara ama usinun lagu tegi kara waa la ogolya wa fiihaa isla sanadkaasu haajara soo haajireen sidoo kaleeta aalu abibakrin sidiiqa radi allahu canhu abubakar isagu nabigu raacay ee qofkii weheliyey buu ahaa labadooda ayaa nin gaal ahaay oo jidka yaqiin oo dhulka tusaya saddexdooday ahaayeen abubakarna reerkiisii iyo xaruurtiibuu soo qaxiyayo isagana ka soo rartay maka wa fii rabiici alaakhir bishii labaad intaa hore dhan waxay dhacday bishii mawlid dhexdeeda bishii mawlid waxaa ku xiga rabiicu laakhir ama soomaalidu maalmadoon bay yidhahdaan min haadihi sana isla sanadka ahaa ziida waa lagu daray fi salaati alxadar marka la negiye guryaha la joogo salaadaha la tukada ragcataani labaa lagu daray duhur iyo casar iyo cishaha labalabay ahaan jireen afarafar baa laga dhigay wa kaanat salaatu alxadari wasafari labaduba way jirtay salaaddii guri safar lagu tukadaba xilligaa ka hor ragcatayn ayay ahaan jirtay salaaduhu labalaba ragcadood bay ahaayeen xilligii israa walmicraaj ilaa waqtigan laga soo gaaro kuwii duhur iyo casar iyo cishaa labalaba lagu daray marka wa fiihaa isla bishaas iyo sanadaas yaa welidii cabdulaahi bnu zubayr radi allahu canhuma u dhashay cabdulahi bnu zubayr waa zubayr ibn lcawaam baa dhalay oo raggii muhaajiriintii reer maka ka mid a nabigana ay ilma abti ahaayeen safiya bint cabdilmualib baa dhashay nabigana waxaa dhashay sal la ale waxaa dhalay cabdullahi bin cabdilmualib ilmaabti bay ahaayeen dhinaca kalena hooyadii cabdulaahi bnu zubayr hooyadii caaishay walaalo ahaayeen oo asmaa bint abibakar baa dhashay wa huwa awalu mawluudin ilmi horreeyoon dhashay weeye lilmuhaajiriina ugu dhashay filislaami raggii muhaajiriinta aha intay soo islaameen madiine ilmihii ku dhashay u horreeyey weeye dacaayad iyo eh, kutirikuteen suuqa ay yuhuud geliyeen waxay dhaheen maxamed iyo asxaabtiisa waan sixirnayo intan timid mooyeen ma tarmi doonaan waxba u dhalan maayo wadamadhalays baan ka dhigna yidhahdeen baal sixir iyo qodob baan ku wada taagnay sheekadii waa beenooday marka cabdullahi bin zubeer markuu dhashay aad bay ugu farxeen dadkii saxaabadii muhaajiriin iyo ansaarba waxaa lay yuhuud sixirkay sheeganaysay harta beentoodheh wa fiihaa isla sanadkaasa wulida nucmaan bnu bashiirin radi allahu canhuma uu dhashay saxaabiga ah saxaabigana waa saxaabiga qisada leh aabbihi intuu wax siiyey caruurtii kale uusan wax siin nabigu yidhi jawr kama markhaati kace or carruurtaada ama wadaasi wax wada sii ama igala noqo aniga markhaati kaaga noqon maay ninka wiilka la dhihi doono wey wahuwa awalu mawluudin ilma horreeya oo dhashay weeye lil ansaari reer ansaareed lafteedu waxaa tuhun dhashaya radi muhaajiriin la sixray ama ansaarna la sixrayo afarteenna waaweyn mooyeen ilmaba aan dhari weynaa ansaar iyo muhaajiriinba laba wiil baa u dhashay waxay beenta yuhuud sheegaysa ka baxdhe waay been iyo iska dheh wa fiihaa isla sanadka wakhtigaasa tuwafiya min asaxaabati waxaa geeriyooday kulhuum bn lhadm waascad ibni zuraarata radi allahu canhuma labadaa nin oo dadkii hore muscab ibni cumayr wakhtigiisii islaamay ahaana waqtigaasay geeriyoodeen isla sanadkaaba mascad ibnu zuraara raggii ninkii hore u horeeye ku degay ee muscab ibnu subaycumer uu la deganaa ee odayaasha u ballaminayay ee odayaasha uu sheegaya dabeecadeeda kan saasaa loola hadlaa markuu soo socdo kanna halkaasuu yahay in lagala hadla kii ammaan jeceliyo kii waxoogay madax buur jeceliyo isagaa u kala sheegi jiray oo dhihi jiray ka nasaa hadal ka nasaa ula hadal markii la kala tagana isagaa odayaasha shukaamin jiray dad badan baa gacanta kusoo islaamay dadkii soo islaameen marka muscab oo marti magaalada ku ahaa maahane ascad ibnu zuraara oday u ahaa wa fiiha isla sanadkaasa shurica aladaanu adaanka salaada la jideeyey goortii nabigu masaajka dhisay sal alla aleh dadkii in la isugu yeedho waqtigii salaada la ogeysiiye wey lagu ogeysiin saxaabadu nabigu maalinka dambe wuxuu yidhi war dadkii wax la isugu yeero waqtigii salaaddii waa la gaadhay lagu yidhaah bal tala keena qola waxay yidhaahdeen baashan biibbiibta kiristanku garaacaanaan garaacno wuxuu yidhi inaga daaya buubbuubta yuhuuddaan garaacnaa la yidhi inaga daayuu yidhi sidiibaa iyadoo maalintii aadinta loo gedgediyey meella aan lagu dhammayn baa lagu kala galbaday habeenkii marka la seexday saxaabiga cabdulaahi bni zayd la yidhaahdo baa riyooday wuxuu ku riyooday isagoo telefoonadii laga dambeya khayr halasiiya wuxuu ku riyooday iyadoo sheekadii de riyadu waa saddex qaybood qayb waxaa ka ah, waxaad soo celisaa cajaladii maanta wixii dhacay qof aamusnaadiyo qof ha loo sheekeeyaba oo dadku dhagaystaanba cajaladii uu ka walwalsanaabaa kusoo noqotay wuxuu yidhi markii aan waxyaabihii isla maray baa nin baa ii yimid wuxuu yidhi niyo labada wax idinka fiican midiin haa aadaanku igu dul dib buu iga yar durkay uu soo laabtay aqamkuu igu dul akhriyey waagu saaduu u bariyey cumarna wuu ku riyooday waa yar cabsadayo wuxuu yidhi amaa lagula yaabaa cabdulaahi zayd bni soo ordayo nabigu u sheegay nin wuxuu ru'yaa xaqin xaq baad aragtay saasaa lagu adaamay markii lagu dhuftay buu cumar orday yimid wallaahi laftaydu waanu yar cabsado cagajiiday maahane sidan aan ugu riyooday adaagga saas ku bilowday fiihaa isla sanadkaas bucaqada nabiyu al sl slam mucaahadatan buu heshiis la galay maca alyahuudi yuhuud buu la galay bilmadiina yuhuud magaalada madiina gudaheeda iyo koondaafaheeda saddex qolaa deganayd qolo bani qaynuqaac la yidhaahdo qolo bani nadiir la yiraahdo iyo qolyo la yiraahdo banu qurayda saddexdoodiiba heshiis baa la galay heshiiskaasi wuxuu nuxurkiisu ahaa magaaladana waa wada degannahay waana kala duwanahay magaalada nabadeeda iyo kala dambaynteeda danbaa inoogu wada jirta magaaladan difaaceedana danbaa inoogu wada jirta wixii dibadda kaga soo duula aan iska wada difaacno ama annaga hanugu socdo ama idinka ha idinku socdee isbahaysi ciidan baynu noqonaynaa magaalada waynu wada difaacanaynaa qolo walbana aagga ay degan tahay bay difaaca ka geli dacan madiino buuraha dhinacyo kaga wareegsan inta aan buurta kaga wareegsanayn buurahan laga soo gudbi karin uxidoo kale lama tallaabi karo inta kale irdahaana meel walba qabiil ba degan annaguna inta kale idina inahaa degantihiin sax intaa yuhuud way dagaalamaysaa ceeb cadaadis bay wadaa qoladan way baaba'ayaan baatil baad ku taagan tihiin bay oo dhib iyo qaylo uma yara waxbaan sixirnayd ay ku hayaan laakiin intaa dhinaca kalena nabiga iyo saxaabada iyo muslimiintu dacwadoodii iyo diintooda way wadaan nin waliba tiisa ha wato laakiin magaaladan deganahay kala dambayn bay u baahantaho hogaanka sara waa nabiga sal ly slam waxaanan u baaha ku heshiinay difaac midaysan inaan yeelano inaan la ysku xadgudbin oo la ysdulmiin musiiqo la yidhaahdo heshiis dheer oo qodobo qaarkood ilaa afartan qaarna konton gaadhsiiyaan ka kooban baa lagu heshiiyey wa fii ramadaan bishii ramadaan markii la gaaro min haadihi sana kaanat waxaa ahayd mar hadday muslimiintu cagadhigteen halkan hantidoodii markay kaga soo tageen dhowr iyo la ciqaabayay xoolahoodii nool iyo mood iyo guryo iyo wixii oo dhan iyagoo faramaran oo cayr ay kasoo tageen waa laga wada xoogay ayaga iyo nimankii reer maka hadaba haddaba nabadi uma taallo laba arimood baa u tiilay nabiga markaa sal aleh wasalam heshiiska yuhuud waxa uu ula galayo dee nabad iyo maamul in laga dhisaa loo baahan yahay saddexdii arrimoodee u tiilay yuhuud heshiis buu la galay qabaa'ilka carabta ahee hareeraha madiina degan ee xoola dhaqatada dee qofkay cidlo ka arka ku arkaan bariin maayaan ama xoolahay ka qaadan ama way dili waadadaan isxukumin waa dad iska reer baadiyaha qof walba uu fallaadhiisi iyo warankiisi iyo seeftiisi iska wato qof allaale qofkay arkaan ama way dili ama weydiyan waxay rabaan bay ku samayn arrintaana muslimiintii ama imanaysay ama magaalada deganayd ee duurka banaanka waxu doonanaysay waxay u baahan tahay in la sugo hareeraha madiine iyo qabaa'ilkan birrina haddii lagugu soo duulo waa la soo kaxaysanoo qolaa la bililiqaysan hadday maqlaan iyagu bililiqaday soo raaci iyagoon colaad bidinka dhaxaynin ciidan xoog badan baa socdaoo halkanaa la gelayaayo waxbaa la bililiqaysan hadii la yidhahdo way raacayaan qayb heshiis laga galo iyo kuwa tuugahoo la cabsiiyo waa in laga dhigaa nimankii reer makana ganacsigooda dhan inta badan shaam buu ku xirhnaa shaam marka loo socdee maka laga tagana madiina lacag maraa jidadkao dhan madiina ag maraan oo madiina waxay ku taallaa maka iyo baytulmaqdis dhexdoodaay udhexaysaa wadda ahaan nimankii xoolahoodii dhacay ee guryahoodii la wareegay ee xoolo hantidoodii qaatay halkanay koox koox iyagoo safaraho raashin iyo lacag ku raran oo ama soo adeegayo badeecadoona ama soo gadoon badeecadii waday halkan madiina hareeraheeda marayaan de xoolaha iyagii waad la hadheene kuwan meeshan maraya kooxda inagana innagana anafku dhiganno oon waxayna ka soo ceshanno iyagana jidka hantida ay ka soo gasheen ganacsiga aan cuqaqabatayn kaga samayno de wax colaad la isku ogaabay ahaydoo nabadi ma oolin marka nabigu fii hadii ramadaana min hadihi sana bay kaanad ahayd ee dhacday sariyatu xamsata bni cabdilmualib radi allahu canhu ilaa sayfi lbaxri badda xeebteeda abcan meesha bader la yidhaahdo baday ku dhowda xeebtaa bada agteeda ah baa la maray bay safartu maraysay qolyaca reer quraysha oo safar ah oo dhinaca shaab u socda oo waxoogay lacag iyo alaab wata baa xogta nabigu helay sal slam ciidan yaroo fudud sariyada waxaa la yidhaahdaa ciidan yar oo kooban oo socodkiisuna si fudud u dhaqaaqi kara meelo badanna dhaqdhaqaaqiisu qarsoomi karo buu diray adeerkii xamsaana hogaaminayayoo qoladaa waxaa layihi dhowrkaa waranlaha ah een wax badan haysanin laakiin raashinkiiyo lacagta ku raran inooga soo qabta qoladii waa laga soo qaatay de maxaad u samayn laha kale wa fii shawaal bishii xigtee shawaalee min haadii sanati ka bay kaanad iyaduna ahayd sariyatu cubaydata bni alxaaris bni cabdilmualib xaari ibna cabdilmuuse cubayde waa nabigiina adeerkii buu diray ilaa batni raabiq meesha raabiq leeyahay raabiq waa jiddo agteeda madiine waxaa laga soo soconayaa wax uun ku dhow ilaa saddex iyo konton iyo soddon kilomitir meel u jirta qola halkaa maraysay buu iyagana afka soo jebi ciidanka ragga hogaaminaya xilligan horey adag tahay waa intii rag ugu xigtay nabiga sal ly wasalam dadka waxaa la barayaa meelaha khatarta qoyska iyo reerka yaga kama leexleexiyo ee annaga safka hore xabadda isu dhigayna waay wa fii shawaal isla bishaa min hadii sana ka mida buu baran nabiyuu dhisay sal ly slam oo la aqalgalay biummi lmuminiina caaisha radi allahu canha wa ardaaha wa fii dilqicda bishii dilqicdee shawaal ka dambaysay soomaalidu sida taal bay yidhaahdaane oo min haadihi sana ka bay kaanad ahayd sariyatu sacdi bni abi waqaas sacdi bni abi waqaas oo isna ragii muhaajiriinta ka mid aha tobanka jannada loogu bishaareeyeyna ka ahaa nabiga abtigiisii hoose reer bani zuhrana ka nabigu ku faani jirayna ciidan yarow hogaaminayuu u diray ilal kharaar meel la yidhaahdo oo isna eriyada madiina ah qolyo iyagana marayay ama qolyaba reebaadiyo yar budhcad ahaa baa la soo edbinayay ilan xoolihii dadkii yimid xoolaa la yeeshay xoolihii foofobay duurka ku weerarayaan marka in dhowr qola la edbiyey kuwa kalena u cabsanadhwalahi nimanka ninkii xoolahooda isku taabtay dadkooda tallaabay ka qaadayaan baadiyu iyo ragga burcadiyo tuugtu inay gabadaan bay ku fiican yihiin ay cabsadaan tuug cabsibaa ahaa anfacdadee inuu cabsado mooyin wax ma daayo marka sacdi bn abi waqaas waa ninkii nabigu markii ay rag xoogay hadal faanfaana laysku tuurtuuray anaa kaa reabtay aan reabtay abaakana uu yidhi weeye haadaa ani abtigay waa sacdee qofkii abti fiican lahay tusa ha keena buui ninka sacda barbar dhigi karo ana abtiga waa kane waana qofkii ugu horreeyey oo jihaad fii sabiilillaahi fallaar tuura waay wa fii dilqacda isla bisha min hadii sana aakha nabiyu wuxuu walaaleeyey sal slam bayna almuhaajiriina walansaar muhaajiriin ansaar baa la walaaleeyey muhaajiriin way soo qaxeen wadankana waa ku cusub yihiin waa inaysa soo dabadhacayaan ansaarna waa dadkii sii deganaa ee suurat lxashr lagu yidhi wladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayh dadka usoo qaxa way jecel yihiin inagu ciddii soo qaxda balaadir reehel maxaa nugu soo qaxyabaan dharaa sooma waa la dhacaa hadday wadankanayno sekanay samayn nabigu labalabuu u walaaleeyey hal ninoo muhaajir iyo ansaariaba walaala laga dhigay waxwadaaga isna dhaxla muddo go-aan bay socotay kadib suurat alaxzaab baa soo degto waa la joojiyey dhalashaa la isku taasina waxay ahayd labadan shacab reer ansaareed oo degan magaalada iyo muhaajiriinta yimid inay isdhexgalaan galaan oo isku miilmaan sharcigeedna islaamku gaal ha lagu dhex miilmuusan qabine mujtamacaadka kala duwan ee muslimka isu yimaada waxaan la yidhaahdo indimaajka ama integrationka la yidhaahdo sharcigeennu halkaasu kasoo bilaabay bilowgiibu nabigu bilaabay makaannaha iyo madiinaan ka namid in la kala degino aan la kala warwareegine dad si fiican isu dhexgala oon iskala faquuqin inay noqdaan buu talagalay sal ly slam intaasi sagaal iyo tobanka dhacdo ayuu ka soo qaaday ninkii kitaabkan qoray dhacdooyinkii sanadkii koowaad ee hijrada alsanatu athaaniyatu min alhijra sanadkii labaad ee hijradana maxaa dhacay wa fiiha waaxidun wa cishruuna xadaan kow iyo labaatan dhacdo ayaa dhacday iyadana mar haddii dilqacda la joogo dilxija keliya ka laaban sanadkii hore dhammaanshihiisa sanadka labaad wuxuu ka bilowdaa ku xigta muxaram muxaramna safar baa ku xigta bishii labaad ee sanadkii labaad buu khazaa rasuulullaahi duulay sal slam ghaswat alabwaa xataa balaqa ilaa uu ka gaaray wadaana uu ka gaaray abwaadu waa hooyadii ku dhimataan soo marnay soomahayn marka nabigu wadaan buu gaaray wadaan iyo abwaa waa laba meelooda tuulo isu muuqata waay isku dhow wahiya aswa ah, haddii lagu yidhaahda nabigaa ciidanka la socda way sariya haddii lagu yidhahdana nabigu lama socda waay ciidamada nabiga iyo saxaabadii baxayay ereyada culimmadu ay u isticmaalaan erey cilmiyeed ahaan tii nabigu la socdana haswa yidhaahdaan tu nabigu ka hadhaysan la soconina sariya yidhaahdaan tii horeysay bay ahayd nabigu hiya awalu aswatin azaha rasul sl slam nabigu duulaankii u dooreeyey duuleeyey binafsihi shariif naftiisii sharafta badnayd uu isagu meesha maray bay ahayd fidaahu abii wa ummi aabbayo hoyadii baan ku furan lahaa buu waa markaas aagga uu marayo qabrigii hooyadiibuu ag maray ilaahay buu idan weydiistay inuu dembi dhaaf u weydiiyo markaasaa loo diiday wuxuu weydiistay inuu qabrigeeda soo booqdo waa loo ogolaaday saasay ahayd wa fii bisha rabiiclawal ee mawlid markii la gaaro bishii xigtay min hadihi sana hazaa rasul sal l slam wuu duulay duulaan uu isagu hogaaminayay ghaswata buwaatin meel buwaat la yidhaahdo iyadana makiya madiina udhexaysa wa fii rabiici lwal aydan isla bishaas oo min hadihi sanati kamida ah, buuqazaa rasuulku duulay sal slam ciidan hogaamiyey qaswata badrin iluulaa badertii hore tii sanadka dambe dhici doonto ma aha isla sanadkan waye ta kalee dhici doonta maaha badrulkubraa maaha xataa balaqa ilaa uu gaadhay waadii safawaan waadii safawaanna jidka makiya madiine markaad hayso bay boodhkiisu kuu soo baxayaan halkaa waxay tilmaan u ahayd haddii nabiga calai salaam uu dadka khayr iyo jihaad iyo u sheegayo isaga inuu dhunto maaha isagaa safka hore ku jira dadka ha la jihaado anaana hoggaan idiinku ah meel aan ictaan iyo cilibdhinay la ardhay arki maayo halkan adu ka dhexaqri sanadka hadyigii nabiga inay tahay sala alla alay wa fii jumaada aluulaa markii bishii jumaada aluulaa la gaadhay bishii mawliid baa dhammaatay rabiicu thaani waa la nastay dhowr jeer baa la baxay bishan waa duur iyo baadiye iyo qaxar iyo buuro wey meeshani bisha markii laba jeer la baxay laba jeer cabaar lasoo howlo lasoo qabtay bishii rabiicu aani waa la nastay bishii xigtee jumaadulula min haadihi sana nabigu aaa rasulka sal ciidan kaleo dagaal buu hogaamiyey awat alcushayra cushayrana waa goobta bedel ay ka dhacday meel ku dhowey fa wuxuu la heshiiyey banii mudlajin qolada reer beniidmujira yirahdo qabaailka waaweyn ka mid ahaa iyo wa xulafaaahum iyo qolyahay isbahaysiga ahaayeen oo min bani damrat ah duulaanadan qaybo ka mida quraysh looma wada soconin reer baadiyahan fagfagtoodu badatay baa la rabay qaarna in la edbiyo qaarna heshiis lala soo galo eh, tan dambe qabaailka waaweynna heshiis baa lala geli jiray kuwa yaryarka ee dhibka badanna waa la dharbaaxi jiray si ay u toosaan ay jidka u qabsadaan ay uga dambeeyaan oo qofka muslimka hijroonaya maray ama danta leh ay u nabadgeliyaan labadaa qoluu heshiis la galay inaan la ysku xadgudbin inaan la istaabanin inaan cadow laysu soo raacin inaan wixii ku kala khaldama in mag la siiyo heshiis dheer buu la soo galay labadaa qolana dhinacaas iyo deegaankoodaas ilaan dagaalo quraysh la islayn doonaa soo socdee hadii dagaal aad gasho dhaanwaca u dhirriir baadiyuhu wada raadsado oo bilidhaqaysaso dhibaato maaha dadkii la heshiiso qaar nabad la gasho qaar isbahaysi la gasho qaar waxaan helaa waxbaan kaa siin aad tiraahdo oo dagaalka kula galo biyaha ku siiyo oo dhaawacaaga kuu qariya waad u baahan deegaanka uu nabigu dagaalada badan ka dhici doonaan buu sii islaaxinayaa deegaankaiyo dadka haddaadan sii islaaxinin oodan dadkii dadaad ku dhex dagaalami karta ahayn dee dhaawacaaga kafaaska wataa israacin iska daaya dhaawac qofa markii la arko haddii aad sii islaaxisa deegaanka iyo jawigana biyaha la siin isagoo dhaawacana gurigaa lagu dhuumin ciddii daydayaysana waa laga qarin hadhowna waa laguu keenaya waa lagu soo gaadhsiin saasay ku kala duwan tahay jawigu marka nabigu diyaarinaya sal alla aleh wa fii rajab jumaada luula dagaalka safartan way dheerayde haddii intaa la soo hoyiyey jumaada alaakhir waa la nastay rajab baa ku xigtay minaadii sana ka mid a kaanat waxay ahayd sariyatu juhayna ciidankii qolyo juhayna la yidhahda loo diray oo qolyaha madiine agaarkooda degay dhinaca januubiyiinta ah wa fiihim waxaa watay sacdu bni abi waqaasin ilaa xayin sariyatu juhayna may juhayna waa ciidanka reer juhayna ka koobna ciidankan la dirayo hal reer bay ahaayeen waxaa la yidhi wal idinka hawshan qabta laakiin nimaan iyaga ahayn baa loo dhiibayoo sacd ibn abi waqaas qolo xayun minba min kinaanata laf qoys ka midoo qabaa'ilka kinaana baa loo diray oo waxoogay fagfagtoodu badatay baa la yidhi waxoogay soo siiya wa fii rajab isla bisha rajab oo min hadihi sanati ka mida yubcaa rasuulku diray sal slam sariyata cabdilaahi bni jaxshin ilaa nakhlata waadii nakhla loo diray waadii nakhla waa meel maka agteeda ah hadda sahankii waa soo fogaaday madiine waa laga soo fogaaday cabdulaahi bni jaxsh waxaa loo diray qolada waadi nakhla marka loo direeyey nin wuxuu yihi qolyo reer makaah oo xoolo iyo raashin badan watoo safara oo halkaa mari doona qoladaa qabo inooga soo qaad qoladii sida lawaadi nakhla ugu sugayey way u gooyeen way ka hordhaceen xaramkay ka horgaleen gabalkiina waa dhacay raggiisiibuu la tashaday wuxuu yidhi qoladana haddaan daynana may ashhurulxurum bay hayd hadaan caawa daynana xaramkay naga galayaan caawana ashhurulxurum bay ugu dambaysaa saan yeellaa war waxay nugu sameeyeen baa ka badane gamtaan ugu istaagnay dhaheen xilli aan loo baahnayn buu ciidankii dagaal qaaday nimankiibay waxay laayeen iyo waxay ka soo furteen ka dhigeen dacaayad baa filaabatay marka alla maxamed waxbaan xurmayn buu lahaaye xaramki iyo bishii xurmada lahayd buu xalaalaystay bishii xurmada lahayd oo soo gashay lailaawar wuxuu sheegaya been inay tahay ma la sii daayay baa soo degayoo muslimiintu inay khaldanaayeen baa loo sheegay laakiin qoladan dacaayadeynaysaay waxay ku ceedaynayaan iyagu dembigay ku jiraan baa ka wey yasaluunaka can ishahri lxaaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun wasadun can sabiili illaahi wa kufrun bihi waihraaju ahlihi minu akbaru cinda allaahi waalfitnatu akbaru min alqatl halka waxaa layna baray marka dadka muslimka gaal baa ku farxiyo waxbaa la dacayadayniyo wax macno weynla maaha khaladku in la saxo uu baahan yahy markuu cusub yahay waxani waa waqti bay qalad ka galeen gaaladii reer maka isayaan yuhuuddii madiina gaaladii maka mucaaradkii oo dhan dacaayad bay uga faa'iidaysan taasi uma diidin qur-aanka in la yidhaahdo waxaad samayseen khalad weyn buu ahaa qul qitaalun fiihi kabiirun dagaalka aad gasheen aqsi bisha xurmada leh aad buu dembi weyn weeye waxaa la tusayaa cabdulahi bni jaxshiyo arrintaa inay sameeyaan ma ahayn khalad weyn bay galeen dee dadka muslimkii waxay ku guulaystaan ilaahay cabsidiisiiyo toosnaanta haddaan khaladka layska sixin de waxaad dadka kale kaga duwanaato ood guuriya gargaar ku mudatahay ma jiro marka muslimiintu waa inay adkaysi u yeeshaan haday khaldamaan inay isa sixi karaan oo wixii khaldan waa khaldan yahay heel baa ku farxiy heel baa ka faa'idaysanaya waa sheeko sharakiisoo shaydaan waay wa fii dilqacda may maanan gaarin weli mise fii rajab washacbaan rajab iyo shacbaan oo min hadii sanati kamida xilligay isgelayeen buu nasala alamru lilaahiyu amarkii alla soo degay bitaxwiili lqiblati qibladii in laga wareejiyo min beyt lmaqdis ila alkacbati lmusharafa markii hore nabiga loo waxyooday salaada lagu farad yeelay beytulmaqdis iyo aqsa baa la qaabili jiray markuu maka joogay nabigu dhib haynin kacbaduu jeclaa nabigu in loo wareejiyo oo kacbadan uu qaabilo dhibkuma hayninoo dee kacbadu hadday meel ku taallo dhinacanna baytulmaqdis ka yahay dhinacanuu kaga tukan jiray kacbadiiyo baytulmaqdis isku dhinac ka mari jireen markii uu madiino bartamihii ay yimid de maka haddaa jeesatana qudus dhabarkaaga noqon qudus haddaa jeesatana makaa dhabarkaaga noqon halkaasaa nabigu qudus buu u jeesan jira amarkuu fulin jiray baa ilaahay tuu leeyahay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i wejigaagu samada kolbuu godoomi ilaahayow ilaahayow maka ii jeedi inaad leedahay waa ku aragnaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha midaad raalli ka tahay ood rabto baanu ku wareejin markaasaa sideed bilood baa kasoo wareegtay sideed bilood kadib baa loo wareejiyey maka marka la wareejiyey salaad subax bay ahayd telefoon ma jiro idaaraadiga wax lagu sugu sheegana ma jiro dadkuna dee xaafado kala duwan baa la degan yahay qolaba mar bay maqleen marka qolo duhurkii bay maqleen qolo casar bay maqleen qolo maqrib bay maqleen qolona cishay maqleen laba qolo iyagoo salaadii ku jira baa loo yimid nin nabiga la soo tukaday baa u yimidoo masjidka haddaad madiino tagtaan hadda masjid qiblatayn la yidhaahdo reer bani sulaym qola ay deganaayeena ah. masjidka reer bani sulaym iyo masjid nabowi waxaa loo kala lugeeyaa qiyaastii afartan iyo shan daqiiqo hal saac bay isu jiraan lugta lugta caadiga ah. qofka dheeraynaya dee nusaacu ku socon karaa iyagoo duhurkii ku jira oo dhexda maraya qaybna tukaday qaybna u dhiman tahay yaa nin yimid oo yidhi warsaakaa nabiga la tukadaye qibladii xagganaa loo wareejiyey salaaddii kamaynan bixine intii safka ahaydna nin walba halkuu taagnaan buu dhinaca kale u jeedsaday imaamkiina wuu soo wareegayo intii u dhinnayd bay sii dhammaystirteen masaajka qiblatayn saasaa loogu bixiyey qibladii hore iyo qiblada dambaa hal salaad qaybna xagga loo tukaday qaybna xagga loo tukaday qabaa'ilkii ka fogfogaa qaar bay salaadii cishaha gaartay in qibladii la wareejiyey wahuwa awalu naskhin xukun la badelay kii ugu horeeyey buu ahaa filislaami islaamka xukun si ahaa oo laga bedela kana ugu horeeyey wa fii shacbaana min hadihi sana isla sanadkaa bishii shacbaan baa furuda siyaamu ramadaan bishaan ramadaan in la sooma laysku waajibiyey axkaamtu iyaryar bay usoo degaysa wa fii yowmi ljumucati maalinkii jumcada ahaa asaabica cashara toddobiyo tobnaad oo min ramadaana kamidoo min hadihi sanad sanadkii labaada bay waqacad dhacday ghaswatu badrin alkubraa dagaalkii bader ee weynaa dagaalkaasoo taariikhdana ku weynaa ilaahay agtiisana ku weynaa muslimiintu laakiin ayna ku talagelinoo qolyaa waxoogay raashin iyo lacag badan watay oo duqii abuu sufyaan ah uu hogaaminayay ayay rabeen inay soo biliqaystaan oo soo furtaan waxoogay ka noolaadaan isagiina waa ka fakaday ciidan u soo gurmadoo xogtii maqlay oo xoog badanna iyagoo saddex boqol iyo dhowr ciidan ilaa kuna ku soo aaday saa darteed iyagu waxay jeclaayeen qolyaha dablaha waranlaha ah inay ishelaan oy soo biliqaystaan saa dar taasuu ilahay quraankushaa ku tilmaamay watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum idinku waxaad jeclaydeen qolyahan aan tabarta lahayn ciidanka wadanin kuwa inaad haysashaan baad jeclaydeen wayuriidu allahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wayaqtaca daabira alkaafiriin liyuxiqa alxaqa yubtil albaatil walow kariha almujrimuun hadda dhulkii haddii aad tagto tilmaanta qur-aanku uu bixinayo idantum bilcudwati dunya wahum bilcudwati alquswa goobtii beder ay ka dhacday sidii bay astaamihii u ida waa dhul oo dhulku isma bedelo meel buur dhinaceedihiiyo meel tog marayo dhinaca kalena taagyaho la kala taagnaa boqol iyo bay u jirtaa madiina xagga makayna kasoo jirtaa wa fii hadii sanati isla sanadkaasaa furida la waajibiyey zakaat lfiri akaatulfiriga aan bixina raashinkan iyo waxaan aan bixina ramadaanku markuu wa furidat izakaatu zakadii kalena waa la waajib yeelay daatu nusubi qadarka uu saaxiibka ahaydee xooluhu qadarka hadday gaaraan iyo nisaabka qadarka hadday gaaraan zaka laga rabaa lalahaa zakadii maalka kalena taasaa la waajibiyey isku sanadkaas wa fii marjicihim markay soo noqdaan marjicim soo noqodkoodii min badrin ay kasoo laabteen dagaalkii beder markuu dhammaaday gaalana jabtay toddobaatameeye madaxdoodii a ku go-een ilaa toddobaatameeye kaleoo maxaabiisana lasoo qabqabtay intaasoo xoolo iyo hanti ana laga soo qaatay muslimiintana ay waxoogay tobaneeyaan ay kaga dhinteen baa tuwufiyad waxaa geeriyootay ruqiyatu binti rasuulilahi sal l slam xanuunkeedaa dartii buu cusmaan dagaalka beder uga hadhay markii la diyaargaroobayay cusmaan waa soo diyaargaroobay ruqiyana aad bay u xanuunsanayd nabiga yidhi calai salatu salaam waxaa anagu hellaad nala leedahaye gabadha xanuunsanaysa kama wada tegi karnee u joog markay geeriyootay nabigu calai salaam dadkii dagaalka tegay waxay ay heleen buu cusmaan siiyey ilan isagaa reebay uu yidhi hawlun xaji cumaan sidaasuu uga hadhay dagaalka badr marka cumaan ibnu cafaan kama qaybgelin sababtaa darteed xilligaasay dhimatay ruqiya radi allahu canha wa ardaaha wa fii ramadaan markiishi oo min haadihi sanati kamida bu qatala dilay cumayr ibnu cadiyin radi allahu canhu la dhihi jiray haweeney la dhihi jiray buu dilay casmaaa binti marwaan alyahuudiya diin ahaanba yahuud ahayd dhalal ahaan laakiin ah, qabaa'ilkii carabta ee diinta galebay ahayd bisababi adaaha lilmuslimiin muslimiintay dhibi jirtay qisadan waxaa loo dhigay qodobkani ninka kitaabka qora inuu ku dara ma ahayn waayo qisadu been weye wax jira maaha qisadani qiso beena weeye in qoftaa la dilay ninkaana uu dilay iyo sababta la sheegayba intaba been weye wax jira maaha waxay yidhaahdeen dadkay caayi jirtay gabayay tirin jirtay muslimiintiiyo nabigay caayi jirtay nabigaa yidhi maalin waryaxan bala ku dhacday yaa naga qabto u dirnaa ninkanoo isku raas ahaayeen yaa wuxuu yidhi aniga igu daaya marka taas aniga igu daa isagii timir bay gedi jirtay wuu yimid waxay yidhahdeen timirtiibuu wuxuu yidhi timir fiican baan rabaa markay intii tustay wuxuu yidhi mid ka fiican ma haysaa waxay tihi haa waan hayaa taa ay waxay tidhi kaalay soo gal guriga gurigay gashay iyadu timir bay raadinaysay isna meeshan dadku indhuhu qabanayaan meel luuquu la rabay markay meeshii gashayba gurigiibuu hareeraha iska fiiriyey wax jooga markuu waayaba saafuu qalab kaga siiyey isaga soo tagadan saasay u dhigeen laakiin qisadaa ma jirto nabigu iyo shariicadeennu dumarku wax kastoy sameeyaanba in furin dagaal xabaday kuba dhimataan loola qasdin maahan ama ay ridaysa in la dila nabigu waa diiday sal kuwii dagaalka socday ee ciidanka taakulaynaya ee dhaawaca qaadaya ee raashinka qaybinaya yaa waxaa la yidhi xataa yaan la dilin inay xabadun isaga dhacda iyo maahane gaar yaan loo dilin oo dagaalada qaarkood markuu dumar la dilay arkay oo khaalid ciidanka eh, safka hore ah hogaaminayay khaalid aad buu u canaantay maa kaana haadihi lituqaatil in la dila ma ahayn markaasuu wuxuu ciidanka dhammaan ogeysiiya haweenay carruur lama layn karo ragga laaya kuwii ballanta furoo bani qurayda ahaana markii la laynayay dumar lama taaban marka dumarka lama ogola madiinyadu hadday soo weerartanto layska dhicinaya waa gaal wixii dagaalkii dhacayoon gaar loogula jeedin hadduu ku dhacana la galay intaa wax ka badan xataa tanay bixisa iyo qaabilsanada iyo taakulaynta iyo caafimaadkiibay ahayd iyo looma diri karo saa sheekadan been weeye sheeko jirta maaha waa qodobka labyo tobnaad iska ilaaliya saddexiyo toban wa fii sana isla sanadkan yukharaja rasuulku baxay sal slam ilal musallaa bannaanka lagu tukado fasallaa bihim salaat alciidi wuu tukiyey ramadaanka markuu dhammaaday masaajka laguma tukan bannaankaa loo baxay halkii ugu horraysay ee ahayd ee nabigu ku tukaday sal alla aleh hadda waa meel nabiga aada ugu dhowaay markii hadda xagga qiblada loo jeedo qibladaadoo toosa maaha laakiin yar midig bay wax yar ka tahay dhulkii kale waa la dumiyey bannaan baa laga dhigay laakiin masjid meeshaa ku yiilay sidiibuu hadda qubadiisii ugu taallaayo waa lagu aqoonsadaa wa kaana daalikana wuxuu ahaa awalu kharjatin bixitaanka u horreeyo nabigu salaaduu kala baxo kharajahaa binaasi dadka uula baxa ilalmusalla bannaan lagu tukanayo lisalaati alciidi salaada ciid darteed sunnadu saa darteed waxaa weeye salaadaha ciidda in misaajka lagu tukada ma aha inay dantuba kalifto ama meel bannaanaba la waayo ama cabsi jirto ama roob iyo dhoobo jiraan markaa dee waa baahiyo baahidu wixii dee kaa badin weydaa la yeelaa wafi hawaal min hadi sana bishii shawaal marka la gaaray ciiddii laga baxay qatala saalim ibnu cubayrin wuxuu dilay abaa cafakin ilyahuudiyi ninkaasuu dilay litaxriidihi wuxuu ugu dhiirtigelin jiray oo ku abaabuli jiray dadka calaa rasuli sal slm ninkan iyada waa sax ninkani xilliga la dilayo qolyoabaaansanu jiray nin boqol iyo labaatan jira nin gabayaa-aan u ahaa aan aftahan u ah nin waagii hore u dhallinyarada ahaa ee xoogga lahaa aad dagaalyahan u ah oo nishiisa mudac marin oo la yidhaahdo kun iyo kow waa isugu midna wa ahaa ninkaasi dadkuu abaabuli jiray dhacdadan u dambaysa aad buu u kacay kicitaankiisana sabab bay lahayd isagu diin ahaan yahuud ah u haysto laakiin reer bani camri bni cawf niman la yiraahdo laf reer bani cubayde la yidhahdo carabu ka siihaa sabab bay lahayd kicitaankiisu waxaynu soo sheegnay madiina aws iyo khasraj laba qabiiloo dagaal dheeroo abtirsaday boqol sano ka badan gaadhay baa ka dhexayn jiray wax yar nabiga ka hor sal slam inta hijradiisii iyo ka hor ansaar markaynay iskulmayaan baa dagaal odayaashii boqolkiiba sagaashan ku dhinteen baa dhacay raggii lagu dilay dagaalkaas suwayd ibni saamit nin la yidhaahdo kaaba qabiilada waaweyn ka mid ahaa jiray waxaana dilay nin la yidhaahdo almujadir ibnu ziyaad nin la yidhahdaa dilay suwayd haddii la dilay wiilkiisoo xaari la yidhahdaa jiray xaarikii iyo ninkii mujadir ahaa ee aabbihii dilayba way soo islaameen labadooduba way soo islaameen markay soo islaameen xaari cuqdadii ninka aabbihii dilay kama bixinoo wuu qabay dagaalkii uxud maalinkii lagu jiray buxaari intuu soo gaaday ninkii mujadir ahay oo gaaladii la dagaalamayo safka ku jira baa intuu gadaal kaga yimid buu qalaf kaga siiyey cid arkaysana ma jirto oo maalinka la cararaya ee dhibku taagan yahay waxyigiibaa samada ka soo degay oo nabiga loo sheego waxaa la yidhi ninkii mujadir ibnu ziyaad ahaa qurayshiya gaala ma diline xaari baa dilay waa loo qisaasaa xaari waa la soo qabtaye arrintii baa loo qisaasoo la dilay muslimuu dilay anafsu binafsi waay tiibuu odaygii ka xanaaqay isaguna muslin maaha duq gabayo badan buu tiriyey ragba ma tihiin xinyabadii kuma yaallaan qoladan qaxootiga haddaad qaxin weydaan maxamed iyo qoladiisa salka inaad ka martaan sidana wax la aqbali karaa dulli baad aqbasheen kicin buu bilaabay de qolyoaaajir aftahan oo taariikh badanna haya abaabulkii uu bilaabay yuu nabigu wuxuu yidhi war waxan yaa naga qabta oo naga aamusiiya ninkaa saxaabiga oo isku reer ahaayeen ee wuxuu yidhi anigu daa qalaf buu kaga siiyey marka ninkaasi habeen buu la sugay xilliga kulayla ay ahayd budduu iska weydaysanayey isagoo banaanka gogol intuu loo dhigay dadkii kalena iska seexdeen isagana banaanka laydhu ku dhacayso yuu soo galay halkaa calooshuu bahal seefa warana kaga qabtay ilaa lafta dhabarku kala jabtay laba jeerna saasuu ugu leexiyey kadibna derbiguu ka booday iska teg ninkaan saasuu ku dhintoo lagu dilay wa fii shawaal oo min hadii sanati kamida isla bishii buu khazaa rasuulku duulay sal l slam banii sulaymin buu ku duulay xataa balaqal kudar ilaa uu gaaray banii dagaalkii waa heshiis baa soo dhacay nabad baa lasoo kala seexday wa fii hadihi isla sanadkaas bacda ghaswati badrin bishii bader kadib bishahrin bil bayhaajarad dagaalkii bader kadib bil bayhaajarad soo hijrootay zaynab binti rasuuli sal slam zaynab ay timid zawjkeeda abuu raafic ee reerka wax ka soo qaxinayaay wili muslim maaha iyada keligeed baa timid nabigaa la xidhiiro oo yidhi gabadha ii soo dir laakiin lagama furin afar sano kadib buu iman doonaa oo uu soo haajiri doonaa reerkiisana dhaqan doonaa wa fii hadihi sanati isla sanadkaas baa tazawaja caliyu bna abi aalibin guursaday radi allahu canhu ardaa faatimata binti rasuulila sal slam ayuu faatima guursaday wa fii hadihi sanati isla sanadkan buu aslama waxaa soo islaamay cumayr bnu wahbin iljumaxi xiinamaa ra'aa markuu arkay calaamatan astaan oo min calaamaati nubuwati astaamihii nabinimada ka mida cumayr ibni wahab aljumaxi wuxuu ahaa dagaalkii beder kadib bay ahayde nin dhib badan oo dagaal oo xeelad badan oo dil badan buu ahaa ilaa quraysh waxay dhihi jireen waxaa la dhihi jiroo naanaysu ku ahaa caan ku ahaa shayaanu quraysh shaydaankii quraysheed baa la dhihi jiray dagaalkii beder wiilkiisaa maxaabiista ka noqday wiilkiisa oo wahab la yidhaahdo baa ka mid noqday maalin maalmaha kamida iyadoo maka la joogo baa meel waxaa ku sheekaystay isagiyo nin la yidhaahdo safwaan ibni umaya safaan ibni umayana aabbihii umayata bni khalaf la yidhaahdo oo gaaladii waaweyneed ee maka ka mida ah, ayaa bader lagu dilay ciil buu qabay marka kana wiilkiisii sheekadiisii loo sheekaysanayey bader iyo dadkii la laayay iyo ciilka quraysh qabsaday baa la isla soo qaaday ninkana hadalka soo boobay oo wuxuu yidhi laba haddaynan ahayn intaan isbiimeeyo baan maxamed qalaf kaga soo siin lahaa oo maxay tahay weey labadu wuxuu yidhi adii ninkaa faqiir baan ahay oo caruur badan baa biil iga sugaysa dadna dayn bay igu leeyihiin hadii dayntaas iyo ilmaha aynan ahayn tiikataan ku dhiga maanta maxamed waa la ogaan lahaa safaan meeshii uu ka faa'iidaysto wuxuu yidhi xoolo badanna waa lahaa dayntana anaa bixin caruurtaaduna carruurtayday wax la qabi meeshay maraan bay la mari owl hawsha qabo wuxuu yidhi haddaba warka ayaan lagaa maqlin labadeenna hanugu ekaado waaya seeftiisii buu soo faafaystay sunna waa soo mariyey iyo waabay buu soo karkarsaday wuu soo jeeni qaadsaday madiinuu soo aaday saxaabada farfadhida masaajidka baa cumar baa wuxuu arkay radi allahu canhu wa ardaah cumayr ibni wahab oo hashi iyo geeli uu saaraa fadhiisiiyey markuu arkay uu gartay wuxuu yidhi wallaahi shaydaankii cumeyr ibni wahab ahaa baa yimid kolaba beliya dhib buu socdaa ninkaa khayr uma socdo wuu soo aaday halkaa kuleejigu ku dhegay wili walaah maxaa u timi meesha maxaad soo doontay ansaarna qayb saxaabadeena uula hadlo wuxuu yidhi ninkani dhib buu u socdaaye nabiga iga soo horreeya idinku xaggaa waardi kasii gala xaggaa difaac kasii gala ninkan bal anaa meel soo saari wuu qabtay wuxuu warnimo dhib uma socdo wiil baad iga haysataan wiilkii ka wada hadallo baanu imid markii hore hadalkiisii waxaa kamid mid aanu ah, waxaan qeyl ka dhigtana waan haystaa iyo wiilkii baan u socday baan dhihi buu safwaan ku yidhi markii hore uu soo baxay wuu tagay uu sii daayey nabigu uu tagay rasuulka ilahi wuxuu yidhi ninkii cumar ibnu wahab ahba halkan aduu ku rabaa wuxuu yidhi la kaale maanu iska keenine isagoo kuleetiga iyo gacanta haya buu soo geliyey kaasaa nabiga wuxu sii daa iska sii daa wuxuu yidhi cumeer maxaa u timi wuxuu yidhi wiil baad iga haysaan arrintii wiilkii baan idinku imid markaasuu yidhi cumeerow runtii ii sheeg waxaad u timid ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi intaasaanu imid soo wiil igama haysaan waxaanu iman laayo kale wuxuu yidhi haddaad wiil u timid iyo wadahadal seeftan qoorta kuu sudan maxay tahay maxaa seefta qoorta kuu sudan nin wadahadal u socda waanu hubaysnahay oo qoriga ii raacsan tahay baasho wadahadalla waan u socdaa labadaas male moogtahay wuxuu yidhi iswaafajida labada isu ekeysiye wuxuu saa isaga turay wuxuu yidhi balaha ku dhacdee maalinkii beder maxay noo qabatay buuri tanma <laughs> seef baa buuri waba naceebaysay markaasuu wuxuu yidhi umaadan imanin buuri adiga nabiga wxuu ku adiga safwaan baa meel fadhiistay halkaasaad fadhiisateen sheekadaasaad ka sheekaysteen halkaasaa idinla martay waxaad tidhi haddii caruurtayda biilkeedii iyo dayn lagu leeyahay aynan ahayn anaa soo dili kuu ballanqaaday ii qarina waa tidhi wiilkaygaan qayl ka dhigana waa ku tihi saa miyaynan ahayn cumeerow cumeeri dewaagaa ku beriyey moogta wax qarsoon ma laha haddii intii war lagaa duubo markii xafiiska lagu geeyo wixii aad inkirta lagu kan soo adiga ma aha weysadunbaa kaa jabin mogta ninkii weysadaa ka jabtay laakiin qofba ilaahay mar wax la damcaaye wuxuu yidhi horta horta waa runtaa buu yidhi laakiin hadda laga bilaabo waxaan ogaaday inaad nabi saxata tahay waayo aniga isaga waxaan ahayn oo na ogaa ma jirin cidda kale masaddexaysa ee kuu sheegtay waa un ilaahay halkiiba ku islaamay markaasuu wuxuu yidhi muslimiinta meelo badan baan ku dhibay maka intaan joogaye inaad ifasaxdaan rabaa qoladii maka meel kastoo istaagaanba waan dhibi iyagaa dhuuntoo geliye aniga xagga idir buu yidhi sidaasay cumayr wahab qisadiisuna wa fii shawaal min hadihi sana sanadka bishii shawaal markii la gaaray naqada waxaa ballankii jabiyey yahuudu banii qacba waxay jabiyeen alcahdi heshiiskii iyo ballantii heshiiskii soo saxiixdeen soo marnay ee la wadaagga lalahaa bay jabiyeen qof bay dileen fa xaasarahu bune slam nabigu waa goodoomiyey ciidan baa hareeraha laga istaagay afarta dhinac baa laga maray wa ajlaahum waa ka raray can ilmadiinati waxaa la yidhi ma wada deganaanayno ballamaan shalay gallay dhabarjabin baad nugu samayseen magaaladu inama qaado laba mid doorta dagaal baynu gacan isula tegi nin walba wix kala siiyaan leenahay oo inaan ahayn waad ka guuraysaan ciidanka waa idinka dulqaadaynaa waad guuraysaan waxa gaadiidkiinnu idiin qaadana waan leedihin laakiin halkan sii wada deganaan mayno inaan wada deganaana hadba dhabarkana naga wareentaan oo naga gelisaan yeeli mayno waa guuraynaa ciidan ay u foodagelin karaan maaha ciidanka nimanka yuhuudduna marka horena wax ka faan badan oo ka hanjabaad badan oo ka digdig badan ma jiro wallaahi cagtaan ku marin qiiq baa kaa kici adiga dhandambas baan kaa dhigi baladaasay afufayaan markii lays hor yimaadana basaas meehee waa ilaahay baa qur-aan ku sheegay axrasa annaasi calaa xayaatin inuu noolaada dadka ugu jecel ee dhimasho ugu nacbaa yuhuud adduunka latajidana alyahuuda ashadd annaasi cadaawata liladiina aamanuu ilaa aakhira aayaddu ay tihi walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu xataa kuwaan ilaahay rumaysan ayaa ka nolol sabab baa isagu ilaahayna waa ogyahay aakharana waa ogyahay inuu baail ku jirin uu ogyahay hadduu dhintin la cadaabina uu ogyahay marka dhimashadii gaalkani wuxuuba leeyahay dhibka adduunkaad ka nasan buu gaalkan aan akhra isleeyahay moogta kana cadaabinu ka dambeeyu ogyahay soonu carara marka dadka ugu fulaysan ugu cabsi badan waay markii horena laga joogi maayo beder markuu dhacay waxay dhaheen qoraysh iyo carabaan dagaal aqoonin baad hesheene bal annaga maynufara annagoo kaab kaab dagaalyahadhayno inta qaab dagaaleen naqaano iyo inta tactika aan leenahay subax cadbarqacad baanu xagga shida ka baxayno weligay dafaan iyo hanjabaad iyo digdigtii markii dambe waa qaxaynaa ka guurayna magaalada fa ajwaajnaahum can ilmadiinati buu ka raray dhiiggooda waxba falaynine intii cadow ku dhex jiifi kaaga baxo wafii dilxijati sanadkii dhammaadkiisii baa la joogaa min hadii sanati ka mida waqacad waxaa dhacday qaswatu suweyq meel suweyq la yidhaahdo qabaa'il baadiyaha deganaayo yara kacdoomay baa la soo yaradbiyey wa fii dilxijai aydan mid hadii sanadka ka mida baa tuufiya waxaa geeriyooday cumaan bnu madcuunin radi allahu canhu wa dufina bilbaqiici baa lagu aasay wa huwa awalu man maata qofkii dhintay ugu horreeyey buu ahaa min almuhaajiriina ka mida bilmadiinati cumaan ibnu madcuun ragga saxaabada aad ku qiimo badan buu ka mid ahaa dadka zuhdiga iyo cibaadada badan buu ahaa ninkii rabtaa inay cibaadayga mashquulisana waan ka baqiye eh. ii ogolow fasaxiisii buui xiniyahan iska saare waxa baan iska saara ii fasax nabigu waa udiye sal slam waa tabatulka nabiga weydiistay wey waxay ka ahayd cibaadada adu banbaxdido waxaan naftu ku yar laakiin sharcigu waa diiday naftuba waxay qiimo weyn ku yeerataa shahwaadka lala dagaalamaya sharaf iyo qiimo ku yeerataa haddee shahwaba aynan jirin ulilirbati min arijaal baa iska noqon baqiic baa lagu aasay dhacdo kala ka dhacday cumaan ibn madcuun caaisha waxay tiri nin aad u khayr badan muhaajira aad u cibaada badan buu ahaa hadal waxaa ka soo baxay ah inuu ninkani ahlu janno yahay oo ilahay buu u naxariisto oo galay markaasuu nabigu intuu fiiriy wuxuu yihi caaishay yaxseed ka ogaatay buu janno galay anigaa rasuulka ilaahaya ah, inaan janno geli doonana waruma hayo adi see ku ogaatay wa marka laysu diidayo qofaan daliil iyo sharci sheegin inaad dhahda waa janna lama ogola khayr baan u rajaynayaa allah u dhaafo khayr baan ku filaynaa khayr baan ku naqiinay adigu intaa kora mooyeen qalbigii iimaankiisa ku jira miyaad war haysaa waxaynay daacad ka tahay inay wax kala ku dan lahaa miyaad garan kartaa qulubta ilaahay baa og bimaa fi suduur ilahay baa og inta kaaga muuqata qofka qofkaa khayr baan ku aqaanaa khayr baan u rajaynaynaa khayr baan ilaahay uga filayaa waad dhihi kartaa laakiin waa ahlu janno weeye waxaad u baahantahay aayadii xadiidku dhaha aayadii xadiidku dhahaad u baahantah wa fii hadii sanati isla sanadkan buu kataba rasuulku qoray sal ly slam almacaaqila magaha sida loo kala qaadanayo fa kaana mucallaqan waxay ku xidhnaan jirtay bisayfii seeftiisay ku xeelan jirtay xadiidka magta dadka raggii dumarkii caruurtii muslimkii ahlu kitaabkii magtii nafta midii xubnaha hadday far tahay hadday ilig tahay hadday gacan tahay hadday lug tahay hadday il tahay hadday dheg tahay wax wixii mag la kala qaadanaya qofka bini aadamka jinaayaadka dadka wax kala gaadha iyo mid walba waxeeda buu warqad ku diiwaangeliyey nabigu sal ly slam warqadiina inta wax lagu duubay bay seeftiisa galkeeda ugu lamaanaan jirtay sal ly slam wa fiihi ciidi ladxaa ciiddii adxa marka la soo gaaray waa bishii dilxije ugu dambaysay tobankeedii oo min hadii sanati ka mida daxaa rasuulka sal slm wuxuu ku udxiyaystoo gowracay bikabshayni laba ari oo ido oo labooda weliba laba wan axaduhumaa midkood can ummatii ummaddu ka gowracay walaakharu mid kala an can muxamadin waalih isaga iyo qoyskiisu ka gowracay sal allahu aleh ali wasalam hada can muxamadin waali muxamadin buui kan wuxuu allahuma hada can ummati muxamed baa ka gowracay iyadana sanadkii kuwa labaad dhammaadkiisii dhacday halkaasaynu ku dayn baan u la yidhi ku gebagabee saddex daqiiqa ka laaban dee saddex qodob oo kale miyaan ka gaadhnaa halkaasaynu ku daynaynaa sala ala subxanak allah ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk